الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المفعول المطلق المفعول المطلق halkan waxa uu labada sheekh raximahum اllahu tacaala mustafa amiin iyo cali aljaarib waxay kaga waramayaan nagoo ku jira kitaabkii juskii labaad min kitaab naxw اlwaadix waxay halkan kaga hadlayaan almafcuul mulaq mid ka mida ah mafaaiihi almafcuul mulaq waxaa ku xiga darsigan darsi kaloo ladhaa almafcuul ljli oo mafaaiisha isaguna mid ka mid ah waxaa ku xiga mafcuul kaloo saddexaad oo ka ugu dambeeya juskan darsiga ugu dambeeya oo la dhaahdo darfu zamaan iyo darfu makaan oo loo yaqaana almafcuulu fiihi saddex mafcuul baa halkan way isdaba dhigayaan labada sheekh almafcuul اlmulaq almafcuulu liajlihi iyo almafcuulu fiihi mafaaciishu luqada carabigaa shan wey an mafcuul baa jira an mafcuul mafcuul waa ka ugu caansan ee goor walba laga bilaabo oo waxaa loo yaqaanaa almafcuulu bihi almafcuulu bihi ra'aytu saydan qaraa axmedu alkitaaba mafcuulkaynu soo icraabi jiray juskii koowaad duruustii ugu horeysay aynu kusoo qaadan bacd alfaacil markuu ficilada ka warramay maadi iyo muaaric iyo amar juskii koowaad waxay ka warrameen alfaacil oo ficilada ku xiga dabeedna waxay ku xijisiiyeen almafcuulu bihi markii dambena muwaasanayo muqaarana bayna alfaacili walmafcuuli bihi darsi noocaasoo isbarbardhigaya ayaa ku xiga almafcuul bihigaasaa ugu horeeya qara'tu lqur'aana alqur'aanadaas waa mafcuul bih sharibtu labana allabana waa mafcuul bih kii wax lagu sameeyey magaciisu waa mafcuul bihi kii isaga wax lagu sameeyey wey waa mafcuulka ugu aansan haddii mafcuulun uun lagu daayo oo aan bihi iyo mulaq iyo liajlihi iyo maala fiihi iyo macahu midna aan lagu darin mafcuulunun haddii la ydhaa kaasaa ay ku dhacaysa mafcuulun bihigay ku dhacaysa markaynu craabayna inta badan waxaynu nidhaa markaynu maalan aad icraabayso maxaa la ydhaa qara'a axmedu alqur'aana waxaynu nidhaa qara'a waa ficlu maadin axmedna waa faacilkii alqur'aanana waa mafcuulkii bana mafcuulun mafcuulun waa mafcuulun balan waxaad ujeedaa waa mafcuulun bihi marka ereyga mafcuulun laydhaa wuu badan yahay mid walba waxbaa raacsan kana imika aynu dhiganayna mulaq baa la raacaya isagaa ugu dhow almafcuulu lmulaqa ka loo yaqaano mafcuulunun haddii laydhaa oo lagu da'yo isagaa ugu dhow mafcuulun bihiina ma raacsana min ajlihiina ma raacsana ama liajlihi fiihina ma raacsana macahuna ma raacsana mafcuulun marka laydhaa kana ugu dhow darba darban akla aklan jalasa juluusan kharaja khuruujan kaasaa ugu dhow laakiin haddana magaca waxa ka caansan mafcuulun bihi ka laydhaa ee bihidu raacdo sidaa darteed haddii mafcuulun laydhaa kelmadaasi waa mafcuul waxaad u qaadanaysaa un mafcuulun bihi inay tahay tii bihigu raacsan mafcuulkaasaynu soo qaadanay mafaaciisha shantaa halkana saddex baynu ku qaadanaynaa waa afar afarta mafcuulun macahu mid la ydhaahdo ayaa markaa ku haay mafcuulu macahu oo kahanaada kaugu isticmaalka yarnaa waayahay almafcuul mulaq waxa weeye wixii la sameeyey mafcuulun bihi hadduu ahaa wixii wax lagu sameeyey kii wax lagu sameeyey mafcuulun bihi buu ahaa wixii la sameeyey laftiisana mafcuulu mulaq baa la dhaa darabtu saydan darban shadiidan markaa tara darabtu saydan darban sayd baan garaacay oo garaacid baan garaacay cidda darbiga samaysay waa faacil garaaca samaysay darbiguna waa ficilkii ka la garaacay oo ninka sayida waa mafcuulun bihi weeye darban oo garaacii laftiisiiya wixii la sameeyey ah waa mafcuulun mulaq mafcuul mulaq waa wixii la sameeyey darba darba akla akla aklan taasaa mafcuul mulaq jalasa juluusan juluusan baa mafcuul mulaq kharaja khuruujan waa mafcuul mulaq ficilka aad keento masderkiisii baa la keenaa masderkiisii ayaa meesha la keena tacallama tacaluman taqadama taqaduman taahara taakhuran callama tacliima qadama taqdiima ahara taakhiira kabara takbiira sabbaxa tasbiixan xamada taxmiida qara'a qiraa'atan kataba kitaabatan nadara naظra fahima fahma rakaca ku dab rukuucan sajada sujuuda jalasa juluusa daraba darba laciba laciban allacib baa la dha ciyaarta lafteeda laciba laciban khaطfa khaطfan shariba shurban shurban wahaba wuuuban wahaba u boday wuhuuban sida wada wadan iyo baa la mara maran amba muruuran sax weeye jaraa jaryan akala aklan daara dawran ama dawratan waxa weeye ficiladaas weeye oo imika maala wuxuu ku keeni doonaa naama haddaan idhaa naama maxaad odhanaysaa nawman hajama hujuuman ijtahada ijtihaadan ashraqa ishraaqan sida akrama ikraaman axsana ixsaanan absara ibsaaran ikhtafaa ikhtifaan najaxa najaaxan istagfara istigfaaran qacada qucuudan sajada sujuudan qaama قياما xaفiظa xifظa أkrama إkrاama نaظaفa تنظiiفa sida kabara oo kale تakبيirا calama تacliima qaطca تقطيica kasara tagsiiran jamcu tagsiir kasara tagsiiran ama kaara takiiran nahaqa alximaaru nahiiqan dahara alhilaalu uhuuran ahara uhuuru shams shafaa shifaaan waxa weeye mafcuul mulaq waxaa lasoo qaataa ficil waxaa la daba dhigaa masderkiisii waa masderkiisii masderku waa kelmad la macnaa ficilka oo ismi ah oo macnihii ficilka hambarsan jalasa waa ficil maad fadhi bay sheegaysaa yejlis waa ficil mudaaric fadhi buu sheegaya ijlis waa ficil amar fadhi unbuu sheegaya macnaha saddexdaa ficil jalasa yejlisu ijlis waa wada fadhi fadhiga haddaba maxaa carabiga lagu idhaha juluus baa la dhata aljuluus waa ficilada mastarkoogi jalasa juluusan yajlis juluusan ijlis juluusan juluusku waa macnihii ficilkaa ku jira oo ismiga kaasaa master laha daraba iyo yadribu iyo idrib waa ficilkii masterkiisu waa adarbu macnaha ficiladaasi sheegayan waa garaaca adarbu marka almafcuul mulaq almafcuulu waanu garanay waa kii la sameeyey waa wixii la sameeyey haddii wax cuno akala yakulu qofku wuxuu sameeye waa akli hadduu wax cabo shariba la isticmaalo wuxuu sameeye waa shurbi jalasa haddii la idhaa wuxuu sameeye waa juluus qaama haddii la idhaahdo wuxuu sameeye waa qiyaam daraba yani maaragsa wixii uu sameeye wey almulaq macnihiisu waa maxay almulaq waxa weeye mafaaciisha kale afarta mafcuul ee soo hadhay waa muqayad kana waa mulaq afarta mafcuulee soo hadhay mafcuulun un lama waxbaa lagu daraa waxbaa lagu qayidaa mafcuulun bihi mafcuulun lahu min ajlihiga lahu bay dhahdaan lahu yani lijlihi mafcuulun lahu mafcuulun fiihi mafcuulun macahu waxbaa la socda mafcuulun oo keliya maah waa muqayadun bihi ama lahu ama fiihi ama macahu waxbaa la socda kan waxba lama socdaan mafcuulu weeyaan maaha muqayad waa mulaqu min kulli qayd mafcuulun marka si lagu idhaahdo mafcuulun bukani ku egyahay waxba lama socdaan ayaa lagugu daray kelmadda la ydhaa mulaq ilaa mulaqa lagu darana maanta lama garto markaad icraabayso mafcuulun ma odhan kartid waxa la odhanaya mafcuulun mulaq ah markaasaa la garanaya mafcuulun mulaq kii daraba darbantii weya jalasa juluusa haddaad mafcuulun tiraa waa mafcuulun kelmaddaasi waxaa loo qaadanaya maxay inaad u jeeddo kii isticmaalka badnaa ee hadalka ku badnaa mafcuulun bihi e inaad u jeeddaa la mooday mafcuulun mulaq mulaqdii lalahaa oo waxba ma raacsanadiiba magac u noqotay bihina ma raacsana lahuna ma raacsanadii lalahaa mafcuulkii aanay waxba raacsanayn almafcuulu almulaqu la idlaaqay ee wax qayda aan lagu darin alamila tusaalayaashii laaciba xasan alxasan baa ciyaaray laaciban ciyaar ayuu ciyaaray ciyaarid macnahiigu laaciba xasanun laaciban wa daraba darban wuu garaacay garaac jalasa wuu fadhiistay juluusan fadhi ayuu fadhiistay waa tawkiid yani hadalkii baad ku celinaysaa mar kale wuu fadhiistay baa ku filan hebel wuu fadhiistay markaasaad ku daraysaa juluusan fadhi ayuu fadhiistay lacba xasan xasan wuu ciyaaray laciban ciyaarid khaafa aclabu aclabkii daawgii ama dacwadii waxay boobtay addajaajata oo dhufatay digaaggii khaطfan dhufasho yashrabu طiflu allaban ilmaha yari wuxuu cabbayaa labankii caanihii shurban cabitaan shurban cabid ayuu cabbaya waxaa ku jira halkaasi laiba xasanu laiban laiba waa ficlu maadin xasanuna waa faacilkii laiba xasanun laiban ficilka hore laiba mastarkiisii baa la raacay oo laibuna marka mafcuulu mulaq mansuub baa loo dhahaya laiban mafcuulu mulaq mansuub shanta mafcuulba oo wada mansuub ee carabiga ku jirta shantuba mansuubaadkay ku jiraan asmaada la nasbiyo mafcuulu mulaq mansuub wa calaamatu nasbihi alfatxa waa ficlu maadi aclabu waa faacilkii addajaajata waa mafcuulkii khaطfan dhufasho ayuu dhuftay ama boobid ayuu boobay waa mafcuul mulaq mansuub khaطafa masterkiisii weeye oo khaطfana mafcuul mulaq mansuub calaamatu nasbi alfatxa yashrabu aطiflu allabana waa ficil mudaarici iyo faacilkii iyo mafcuulkii shurban mafcuul mulaq mansuub waa falkii uu sameeyey faacilku aifloo wax cabayey waxa uu sameeyey shurbi buu ahaa cabitaan buu ahaa mafcuulunkii wey wixii la sameeyey wey ama laban waa mafcuulun bihi waa kii wax lagu sameeyey shurbiguna waa mafcuulun yani mulaq weyaan wax raacsani ma jiro saddexdaa qaybood ee hore laciban iyo khaطfan iyo shurban mafcuul mulaqaa ku jira ma soo kordhin jumlada macno cusub oo aan ahayn tawkiid iyo adkayn waxaan ahayn ma soo biiri laibanta ciyaarta ay sheegayso ficilka hore lacibbaa laga fahmay khafantu dhufashada ay sheegayso khaafada horea laga fahmay shurban cabitaanka ay sheegayso yashrabuda horaa faa'iidaysa marka waa litawkiidi waxaa la dhahdaa mafcuul mulaqa noocana mu'akid baa la dhahda waa kuwa wax adkaynaya licaamilihi caamilka ka horeeya jumlada caamilka ku jira oo ficilka ay isku macnaha yihiina ayuu tawkiidinaya muakidun licaamili laciban waxay tawkiidinaysaa lacibada ka horeysa khaطfan waxay tawkiidinaysaa khaafada ka horeysa macnihii khaafada ka horeysa shurban waxay tawkiidinaysaa yashrabuda ka horeysa noocaa waxaa la ydhaha waa mafcuul mulaq noocaa waxaa la ydhahdaa muakidun licaamilihi wuxuu adkaynayaa caamilkiisa ka horeeya macnihiisiiyuu sii adkaynaya qaybta kale ku xigta wuxuu yidhi yaibu namiru shabeelkuu boodaa yaib wuu boodaa namiru shabeelku wahuuba alasad sida libaaxoo kale booditaanka libaaxoo kale mara alqitaaru tareenkii baa soo maray mara asaxaab sida daruurahoo kale jaraa khaalidun khaalid baa orday jaryan orod sariican degdega oo u dheeraynaya ayuu orday halkanna yaibu namiru waa ficil muaaric iyo faacilkiisii wuuuba waa mafcuulu mulaq mansuub waaba wuuuban waa masderkeyga mafcuulu mulaq mansuub wa calaamatu nasbi alfatxa wuuuba muaaf alsadina waa muaafun ilayhi majruur muxuu faa'iideeyey wuuubkaasi wax raacsan maanta idaafa raacsan yahibu wuuuban un lama odhan boodid buu boodaya waxaa la yidhi wuuuba alsadi sida libaax oo kale u boodaa marka takiid keliya maaha macnuu ku daray nooca booditaanku yahay ayuu maanta inoo sheegay yaibu namaru wuu boodaa u booditaankiisu yahay wauuba alasata libaax oo kale booditaanka libaax oo kale sidiisu u boodaa kaasi nooc buu sheegayaa baa loodhanaya waa mubayinun linawci caamilihi mubayinun wauuba alasadkani wuxuu bayaaminayaa linawci caamilihi caamilka ka horeeya ficilka ka horeeyo yafribu ah booditaankaasi waa noociisu bayaaminaya waa noocee wuhuub alsad waa ka libaaxoo kale mara alqitaaru tareenkii baa maray waa ficil maadiya faacilkiisii mara asaxaabi sida daruurtu u socota soo maadar daruuruhu socdaa iyo tareenkii surca bay mararka qaarkood ku socdaan daruuruhu moogta kayr caadiya marka sidaasoo kale u soo maray mara aaabi waxa weeye mara mafcuulu mulaq mansuub wa calaamatu nasbihi alfatxa wa huwa muaaf saxaabina wa muaaf ilayh majruur calaamat jari alkasr mara axaabi wuxuu sheegayaa maanta tawkiid keliya un maaha tawkiid keliya wuxuu noqon lahaa mara alqitaaru maran ama muruuran un hadduu idhaa tawkiid buu noqon lahaa laakiin mara saxaab way daafiseen sida daruurahoo kale u socdaan ayuu u socday mubayinun linawci caamilihi wey caamilka ka horeeya marada ah muruurkaasi noocuu ahaa ayuu sheegaya sida daruurahoo kale u aha wahiya tamuru mara saxaabti quraanka ka socda jaraa khaalidun jaryan sariican jaraa ficlu maadin mabniy calى fatxaة muqadaraة calى اlأlif manc min duhuriha tacadud khaalidun faacil marfuuc calaamatu rafci الdam jaryan jaraa jaryan waramaa ramyan mafcuul bihi mafcuul mulaq mansuub calaamatu nasbi alfatx mafcuul mulaqi wey jariga oo sariican degdega nactun mansuub sariican nactun waa sifa jarigay sifaynaysa nactun mansuubu calaamatu nasbihi alfatxa dabadeedna muxuu faa'iideeyey jaraa khaalidun jaryan hadii laodhan laha jara khaalidun jaryan wuxuu noqon lahaa tawkiid muakidun licaamilihi buu noqon laha noocii koobaad jaryan sariican sifa la raaciye jaryi noocaas miyaan orodku noocu yahay la sheegin waxaa la odhanayaa mubayin linawci caamilihi jaraadaa horeysa caamilku waa ficilkaa meesha ku jira nooca uu jaryigu ahaa buu sheegay sariic buu ahaa badii ma ahayn marka qaybtaasina wuxuu yahay mafcuulu mulaqa ku jira wuxuu yahay mubayinu lilnow ama linowci caamilihi caamilka noociisa mid bayaaminay qaybta saddexaad waxa weeye mafcuul mulaq waa saddexdaa qayboode akala caliyun cali baa cunay waa ficil iyo faacil aklatayni laba cunis laba jeer buu wax cunay aklatayn akala caliyun aklatan mar keliya markuu cuno aklatan ta baa lagu daraya hal mar bay ka dhigaysa aklatayni waa laba ثلاثة أكلات عشرين أكلة ولا ترينا أنت جار وحنا أكلتين ومفعول مطلق منصوب وعلامة النسب الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد intaas waa taqaanaan noocani muxuu kani bayaaminayaa ma tawkiid keliyuu faa'iideeyey oo cunisunbuu ka dhigay ma nooc buu sheegay cunistu noocay ahayd cuniddu noocay ahayd mise waxa weeye cadadkii buu sheegay inta jeeruu wax cunay cadadkii buu sheegay kan waxaa la yidhaha mubayinun linawci licadadi caamilihi mubayinun licadadi caamilihi aamilkiisa adadkiisii bushe tirada caamilkiisa akala wuu cunay mise jeer aklatayn aklatan mar keliya taduuru lardu arladu ama dhulkuu wareegaa arladu way wareegtaa dowratan hal wareeg fi maalintii dowratan fi hal dowra ayay samaysaa taduuru lardu dowratan fi lyowm mar keliya faa'idaynaysaa waa cadad taduuru waa ficil muaaric alarduna waa faacilkii dawrata waa mafcuul mulaq mansuub waa calaamatu nasbi alfatxa fi lyowmina waa jaar majruur waxa weeye dowratantaasi waa mubayinun licadadi caamilihi imisay wareeg samaysa dowratan waaxida daraba alkhaadimu khaadimkii wuxuu garaacay alcaqraba tabaaleelaadkii ama dabaqaloocii darbatan ayuu garaacay daraba alkhaadimu khaadimkii wuxuu garaacay alcaqraba darbatan hal ku dhifasho ayuu ku dhiftay daraba alkhaadimu alcaqraba darbatan daraba ficlu maadin mabniyin cala alfatx alkhaadimu faacilu marfuuc calaamat rafci adam alcaqraba mafcuulu bihi mansuubun wcalaamatu nasbi alfatxa darbatan maxaa la odhanaya mafcuulu mudlaq mansuub wacalaamatu nasbihi alfatxa noocu midku yahay mafcuul mulaqaasi ma muakidun macnihii ficilkiisao keliyuu tawkiidinaya waxuu ku soo daroo kale ma jiro oo aan tawkiid ahayn mise nooca darbiguu yahay garaacu noocu yuhu sheego waa mubayinun linowci camili mise cadadka darbiga cadadka darbigu sheegay darbatan waa hal mar hal mar weeyaan tiradii buu sheegay saddexdaasaa loo qaybiyaa marksa mafcuul mulaqa saddexdaasaa loo qaybiya ima muakid markaad tiaahdo jalasa juluusan jalasa juluusan waa muakid mubayin linowm markaad tiahdo jalasa juluusan xasanan jalasa juluusan xasanan jalasa juluusa almutaadib qof edibli siduu fadhiistuu fadhiista markaad tidhaahdo maarsa jalasa jalsatan waaxida jalsatan waxaa laga wada dhigaya aklatan dawratan darbatan jalsatan hal mar bay faaidaynaysaa marka sidaan leh waxa weeye jalasa jalsatayn wa jalasa ishriina jalsatan sidaasaa loodhanay adad bay taasina bayaabinaysa wuxuu yidhi almafcuul اlmuطlaq ismun mansuubun waa ismi mansuuba ismi mansuuba ismigaasoo muwaafiqun waafaqsan lilficli ficilka waafaqsan fii lafdihi lafdigiisa waa isku ficilkiisa ka horeeya waa isku lafdi laciba laciban kharaja khuruujan dakhala dukhuulan qara'a qiraa'atan kataba kitaabatan isku lafdi wey muwaafiqun lilficli fii lafdihi ficilku waafaqsan lafdigiisa ka waafaqsan wayjiiu wuxuu yimaadaa bacda alficli ficilka dabadiina u yimaadaa ficilkaad horreysiinaysaa jalasa faacilki iyo mafcuulki haddaad ku xijisiin halkaasuu ka dambaynaya juluusan jalasa saydun juluusan wayajibu wuxuu yimaadaa bacda alficli ficilka dabadii lita'kiidihi buu yimaadaa waa qaybtii koobaad inuu adkeeyo jalasa juluusan aw libayaani nowcihi ama noociisu sheegaa jalasa juluusa almutaadibi aw cadadihi tiradiisu sheegaa jalasa jalsatan ama jalsatayni saddexdaas wey wuxuu yimaadaa bacda alficli wuxuuna u yimaadaa litakiidihi ficilka adkayntiisa ficilkiisu adkaynaya aw libayaani nawcihi ama ficilka noociisu sheegaya aw cadadihi ama ficilka tiradiisa ayuu tirinaya oo uu sheegaya marka muakidun licaamili mubayinun linawci caamili iyo mubayinun licadadi caamili tamriinaat istakrij min alcibaarati alaatiya kula mafcuulin mulaqin mafcuul mulaq kasta ka soo saar wacayin maa kaana minhu waxaad sheegtaa wixii isaga ka tirsanee ahaaday muakidan mid adkaynaya lificli wama kaana mubayinan linowci ficli aw mubayinan licadadi ficli tahuuru lbaraakiinu burkaanadu way kacaan way qarxaan fulkaanayaashu fii bacdi اljihaad albaraakiin jamcu burkaanin oo fulkaanaha fii bacdi aljihaad jihaadka qaarkood dhulka qaarkood ayay ka qarxaan ama ka kacaan maxaa la dhaahdaa baraakiin ay ka dhacdaa hawaraanan kicid iyo qarxid shadiidan aad u daran ayay soo boodaan hal mar baa laga yaabaa inay mar keliya ximam ay soo tuurto iyo muxuuha dhagax maarkasaas ololaysa fatahdimu اlmanaasila waxay dumisaa markaa baraakiintaasi guryaha fatahdimu waxay dumisaa almanaasila hadman dumin ayay dumisaa oo adkayn oo burburisa watadukku اlmabaaniya dhisaska ayay tirtirtaa oo ay burburisaa dhulka la sintaa tadukku اlmabaaniya dakkan burburin wataqdifu الniiraan dab ayay soo tuurtaa qadfan tuurid mustamiran joogta ah oo aan kala go' lahayn ayay dabsaa u soo tuurta fayakhaafu sukaanu dadkii deganaa dhulkaa ayaa cabsada khawfan cabsi cadiiman aad u weyn falaa tasmacu maqli maysi meel waxaasi ka dhaceen haddii aad aragto maqli maysi hayra nisaa'in haween waxaan ahayn tasiixu qayliyaya siyaaxan qaylo aطfaali wagayra aطfaali walaa tasmacu hayra aطfaali arki maysid maqli maysid waxaan ahayn caruur yaryar tasruku oo qayliyaya suraakhan qayliyo walaa taraa arki maysid ilaa rijaala rag mooyaane nakabahum اdahru oo wakhtigu dhibaateeyey nakbatayni laba jeer uu dhibaato gaadhsiiye maata wlaaduhum caruurtoodii baa dhimatay awlaaddoodii baa dhintay wadaacat amwaalhum xoolahoogiina way lumeen waxalla waxay hanti lahaayeen guryihii iyo beerihii iyo wixiina waa laysla dulmaray yani waxa weye way baaba'een tahuuru lbaraakiinu baraakiinta ayaa kacda haaradi weeye fii bacdi iljihaati jihaadka qaarkood hawaraanan hawaraanan shadiidan qarxid iyo kicid aad u daran fatahdimu lmanaasila guryahay dumiyaan hadman dumin wataduku lmabaaniya dhisaska ayay dhulka la simaan ay burburiyaan dakan burburin wataqdifu niiraan baraakiintaasi waxay soo tuuraan dab qadfan tuurid mustamiran isdabajooga fayakhaafu sukaanu dadka degan baa cabsada ee dhulkaa ku nool khawfan cadiiman falaa tasmacu maqli maysid hayra nisaain waxaan haweenahayn tasiixu siyaaxan qayliyaya wa atfaalin iyo caruur tasruku suraakhan iyaguna waa qayladii un walaa taraa arki maysid ilaa rijaalan rag mooyaane nakabahum udaaru wakhtigu nakba ku riday masaaib musiibe yani uu ku riday nakbatayni laba jeer maata wlaaduhum caruurtoodiibaa dhimatay wadaacad amwaaluhum xoolahoogiina waxay hanti haysteenna way luntay marka wadarkaasaan baan malaynayaa tahuuru iyo albaraakiinu tahuuru waa ficil mudaaric marfuuc albaraakiinu waa faacil marfuuc fii bacdi waa jaarun wamajruur aljihaati wa mudaafun ilayhi bacdidaa mudaaf aljihaatina waa mudaaf ilayhi hawaraanan taasi ficilkiisku egi tahuuru hawaraanan wa haara hawaraanan sida jaala jawalaanan daafa dawafaanan daara dawaraanan halaa halayaanan master noocaasaa jiro facalaan laydha hawaraanan yani kicid qarxid iyo soo boodid shadiidan aad u dar hawaranan waa mafcuulu mulaq mansuub wey shadiidanna waa nacti fatahdibu اlmanaazila hadman bay duminaysaa marka hadmanna waa mafcuul mulaq masuuq wataduku اlmabaniya dakan waa mafcuul mulaq masuuq وتقذف النيران قذفا مستمرا قذفا waa mafcuul mطلق maحsوب intaa markaynu eegno hawaraana شhadيida masder mafcuul mطلق halkaa ku jira ma muؤkid ba licaamilih mise waa mubayin linawci caamilih mise waa mubayin licadadi caamilih hawaraana شhadيida midkuu yahay mubayinu linawci caamilih شhadيidan baa lagu daray nooca hawraanku ahaa la sheegay ftahdimu lmanaazila guryahay duminaysa hadman dumin hadman haye muakid weeyaan wax adkaynaya wataduku lmabaaniya dakkan oo keliya muakidun licaamili wataqdifu niiraana qadfan mustamiran muxuu noqonaya qadfan mustamiran mubayinun linawc camil fayahaafu sukaanu khawfa cadiima mubayinu linowci caamil inta kalena idinka eh, ku baraya waayahay ijcal kula smin min alasmaa ilaatiya tamriinka labaad mafcuulan mulaq fi jumlatin mufiida fi jumlatin taama nowman nowman naama axmadu nowman saasoo kale adlas hajama alsadu eh, ama hajama alwaladu eh, hujuuma dhiib hajama aljeyshu alcaduwa hujuuma dhiib saasoo kale اجتihاada اجتahd الطاalب في العلم اجتihاada أشرقت الشمس إشراقا اkhتفى اkhtifاء lis taciban ama tacaban aan idhaahdo najaaxan baahira guul aad u weyn istikfaaran qucuudan sajdatayn sajada sajdatayn waa nooca cadadka sheegay qiyaaman qum qiyaaman xifdan jayidan ixfadi darsa xifdan jayida darbatayni waa yahay asalatan iyo wuxuu yidhi ikraaman way ikraaman ضع مفعولا مطلقا في كل جملة من الجمل الآتية يفيض النهر فيضانا نهق الحمار نهيقا تجري الأرنب جريا ينبح الكلب نباحا ابتعد عن الشر ابتعادا سارت السيارة صيرا ظهر الهلال ظهورا نظف حذاءك تنظيفا شفى المريض الدواء شفى المريض الدواء شفاء تغلي القدر berigu uu karayaa halayaanan baa la dhaha halayaanan namuudajka icraabka waqafa shurdiyu baa istaagay wuquufa nashaad wuquufa nashaad firfircoonida wuquufkeegib istaag ama wuquufa nashiid qofka firfircooni siduu isu taago ayuu isu taagay waqafa ficlu maadin mabniyu cala alfatx ashurdiyu faacilu marfuuc bidam wuquufa mafcuul mulaq mansuub bifatxa wahuwa muaaf wanashaai ama anashiidi muaafun ilayhi majruur bilkasr acrim maa yaati surirtu suruuran surirtu ficlu wanaa'ibu faacil wey surin ficl maadin mabniy majhuul mabniy cal sukuun wta damiir mutasil mabniy cal dami fi maxali rafci naaibu faacil sururana waa mafcuul mulaq mansuub waana litakiidi markasta saddexdii qaybood midkood markaad eegso isca sacya lmujidi isca ficlu amrin mabniyin cala xadfi xarfi lcila wlfaacilu damiiru mustatir wujuban taqdiru anta sacya mafcuul bihi mafcuul mulaq mansuub calaamatu nasbi alfatx sacya mudaaf almujidi mudaafun ilayhi majruur wacalaamatu jarri alkasr waana noocii mubayin linowci camili laa takhaafi hiblaayo ha cabsani khawfa aljubanaai kuwa fulayaashiisa u baqaa laa naahiya takhaafi ficlu mudaaric majsuumun bila naahiya wacalaamatu jasmi xadfu nuun وyاء المؤنثة المخاطبة ضمير متصل مبني على سكون في محل رفع فاعل خوف مفعول مطلق منصوب وعلامة نسبه الفتحة خوف مضاف الجبناء مضاف إليه مجرور علامة جر الكسر waana kii nooca bayaaminay khawf aljubanaai kuwaas siday u baqaan oo kale cabsida noociigiibuu sheegaya sidaasoo kale ha u cabsani araqa caamilu lbariidi boosta ma boosaha kii ka shaqaynaya wuxuu garaacay albaaba albaabkii طرقا garaacid طرق فicل maaضi mabني عalى الفaتح caamilu waa faacilkii caamilu muضاaf اlbaridi muضاaf ilayhi albaaba waa mafcuulkii waa kii la garaacay mafcuul bihi mansuub mafcuul bihi mansuub طarqanna waa mafcuul muطلق mansuub وcalaamaة nasbihi alfaتxa kaasi kalima muؤkid ba mise waa mubayin lلnowع mise waa mubayin lilcadad ku yahay طرق caamil اlbaridi اlbaaba طarقan waa muؤkid keliya w lannu darqiga noociisa lama sheegin cadadkiisana garaacidaasi ama garaacaas lama sheegin almafcuulu lijlihigii ayuu ka hadlayaa darsiga dambaan ku darayna kuwaas insha alla allah aclam